Música asalaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulan wacan dhegeystayaal idilkiin baa meeloo joogtaan si walbadinoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo sabtiya taarikh waxay ku aasaasan tahay afarta bisha februaayo sannadda qodobada aad barnaamijka obaal ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah kulamo ka socda baydhabo kuwa oo xal loogu raadinayo khilaafka siyaasiga ah ee u dhexeeya xubnaha mucaaradka iyo hoggaanka koonfur galbeed wararka ugu dambeeyey ee ku saabsan baydhabo shirarka ka socda waad maqli doontaan waxaan sidoo kale soo qaadan doonaa hir shabeelle oo sheegeen inay wejiga koowaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab uu gebagabo marayo wejiga labaadna ka bilaabi doonaan galbeedka hiiraan waad dhegaysan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan weerar ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay qaybo ka mid mida ah dalka nigeria qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha ayaad dhegeysan doontaan inuu diyaargarooba ogaal ama shabac ahaan mid u shuban oo shakiba male shayba waa labade halloo shiro shacabku inuu dego shir madana quyaal shirkana guud mashaba oradkeed shidiyo raaxaan midun shuban oo shakiba male shacabku inuu dago shirmadana quyaal shirkana guud shirka la qabtaba adoshina warshooshla gasaasheeniyo jikaadiyo dalshahuubale iyo shaloomiyo uruwarsiishida iyo nabshahoor hadalsha korsamaho adoo shayba sheekana xurdaran la sharansharo meelshiday noqoto shacbigu ma rabe ee ha laga shirojidanta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la saaci karo bushimiya sharwada ush shirki la qabtaba adooshina qorshooshlo nabadda shaashayniyo shikaakiyo dood shuhuubale iyo shaloombiyo beeshida iyo lashahoor hadasha karsamaho adoo shayba sheegano xurdaran la sharsharo beelshiday noqoto shacbigu mar rabe ha laga shiro aacinkaroshibnaga shacabkuna he kaasheexa wixiina sharafdilayshida nala joogtay bax shida naga bax jar soo socda dayran shida nala joogtay bax shida naga bax jar soo socda nala joogtayba shar soo socota dayran shida nala joogtayba shar soo socota dayran inshaalla shuushkeenuna waa shafeele culaadiya shimbirtii nabadee shalayta buubtay shuubta u soo deg aliiba shilalkay shagti bashirixyadiiyo kuruskiyo shaal mayrakhda inuu la shuutiyo wiil u sheega nafta la shuufayomadida sheegani mashaaraqantee bilaawaha shalowda uga dhicibay shucubta ku dhaga'an raggeliyo soomaaliya shalabta cadowgeedii mushawren qaybiyay ogtigo shaqoolada lala rabay garano shalbaqalo dhigahayay arago shukida loo dumino shan wada dhasho midahoon sheeg lagu kala qaybin bay noqono insha allah sharawi iriga iyo duqaaqada laguma jiraye kasheexa wixiina sharaf dilay shaqoolada lala rabay garano shaqaqalow dhigahayay arago shukidalou qodahayay dumino shawniilo wada dhasho midahoon sheed lagu kala qaybin bay noqono insha allah shirawi iriga iyo dufaaqada laguma jiray ka sheexa wixiina sharaf dilay heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masiixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayr duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gama safiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku kudhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gormago-an ingegan iyo allow geedqaladay kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbo goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed alla guriga kuu seex rabigegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola tifte dhurwaagoranta kaafuule aar kuuga bada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala geyima ina geeye god curmaani ruubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo geli ka laalaadso aamiin qeybaha hore ee barnaamijka ogalayan gudagalena dhegeystayaal aynu ku bilownay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ka socda kulamo gaargaar ah iyo kulamo guud oo ay yeelanayaan xubnaha ku kala aragtida duwan arrimaha siyaasadda koonfur galbeed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa baydhabo ku sugan waxaa la soo wariyey in saacadihii lasoo dhaafay uu waday kulamo la doonay in xal looga gaaro madmadowga siyaasiga ee u dhexeeya xubnaha mucaaridka koonfur galbeed iyo hoggaanka xubno badan oo siyaasiyiin ah oo koonfur galbeed ku sugan gaar ahaan magaalada baydhabo waxay qabaan in muddaxileedka hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagreen uu dhammaaday sidoo kale muddo sanad oo ay ugu dareen xubnaha golaha wakiiladana ay ka biyadiisan yihiin madaxweyne xasan sheikh waxauu horey u furay wejiga koowaad ee shirka dibheshiisiinta koonfur galbeed waxaa la filayaa inuu furmo markan wejiga labaad ee shirka dibheshiisiinta oo qorshihiisu yahay in markaa markan diirada lagu saaro arrimaha siyaasadda ay ku kala duwan yihiin xubnaha siyaasiyiinta mucaaridka iyo sidoo kale hoggaanka koonfur galbeed weriye cabdimaalig oo ku sugan magaalada baydhabo ayaanu ka wareysanay wararkii ugu dambeeyay ee kulamadii socday eh, waxaa magaalada baydhabo shalay ee soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madana xasan sheekh maxamuud iyo wafdiballaaran uu hogaaminayay muddo ka yar labaatan maalmood ayuu madaxweynaha kusoo laabtay magaalada baydhabo madaxweynaha ayaa la rajeynaya in uu shirka wejigiisa labaad uu furmi doono uu daafuri doono shirkaasi shirkaasi ayaa looga hadli doonaa ee siyaasiyiinta ka aragti duwan mudaxiraed dhamaada madaxweynaha koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed lafta garan eh, mudaxiraedkaasi oo dastuuriga ahayd oo ay ku ekayd sagaal iyo tobankii december eh, aan soo dhaafnay eh, mudaxiraedka madaxweynaha koonfur galbeed marka waxaa la rajeynaya in shirkaasi uu wejigiisi labaad uu furo madaxweynaha intuu joogana wejigiisi labaad uu lasoo xiro shirkaasi ayaa looga hadli doonaa amniga guud ee koonfur galbeed iyo sida muddada uu dhamaaday madaxweynaha koonfur galbeed ayaa looga hadli doonaa shirkaas ayaa ka qayb gali doonaa midooda musharaxiinta guud ahaan koonfur galbeed soomaaliya iyo siyaasiyiinta ka aragta duwan ayaa shirkaasi furan gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku sugan magaalada baydhaba ee aadan madoobe shirka goorma furmi doonaa wejigiisa labaad oo madaxweyne furi doonaa shirka waxaa la rajeynayaa inuu maanta furmo sida eelo xog aan helayno ayaa sheegayaan in maanta uu furmi doono shirkaasi siyaasiyiinta mucaaradka qaabhaan markaad aragto ma u muuqdaan kuwo lagu qancin karo in doorashada aysan koonfur galbeed dhicin oo muddada halka sano ah uu ku darsado madaxweyne lafti gare maya siyaasiyiinta guud ahaan cawiina musharaxiinta guud ahaantooda waxay u udegsan mowqif oo ah in la aado keliya doorasho hmm. la qabto madaxweynaha ayaa sidoo kale madaxweynaha hadda muntakaadkiisa dhamaaday alkaasida laftagrami isagoo wareysi biye uu sheegay in wax oo mutakurasi aan la dhehayba aysan jirin laakiin wax la laiswaafajinayo madaxweynuhu musharaxiinta ayaa guud ahaan ka go-an in keliya doorasho la qabto halka keliya ee koonfur galbeedna dhibaatooyinka lagaga bixi karana ay tahay doorasho keliya odayaasha dhaqanka iyo guud ahaanba aday siyaasiyiinta ka aragti duwan koonfur galbeed ayaa bar maalmihii ugu dambeeyey shirar ka qabanayo hoteelada ku yaala magaalada baydhabo iyagoo u wada hadlayay qaabka ay u socdaan shirkani iyo in ay keliya doorashada keliya xabad ay kaga badbaadi karto koonfur galbeed doorasho bal amniga guud waa sidee amniga eh, guud ahaan waxaa eh, gacanta ugu jira ciidamada eh, kusugan magaalada baydhabo gaar ahaan artemis ayaa gacanta ugu jira oo inta shirkaasi uu socdo guud ahaanba xaalada agagaarka hoteelada iyo meesha ay degan yihiin midoo musharaxiinta guud ahaan waxaa gacanta ku haya ciidamada artemis meeshaasi oo inta badan aysan geli karin ciidamo iyo qof oo xub watayda aysan dhaafi karin meeshaasi waxaa gacanta ugu jira ciidamada artemis ee siyaasiyiinta mucaaradka ee ka aragti duwan lafta gareen ma waxay joogaan baydhabo mise waxaa jira qaar ka mida oo magaalada ka maqan oo ilaa haddaan maya dhammaantood waxay joogaan magaalada baydhaba shirkaasi sidoo u furmay qof meel aada ama midooda sharxiinta oo ka tirsan oo kaama bax magaalada ma jirto guud ahaan waxay ku sugan yihiin midooda musharaxiinta ama siyaasiyiinta ka aragti duwan ama siyaasiyiinta xilalka haaya oo hadda eh, kusugan magaalada baydhabo guud ahaantooda waxay joogaan magaalada baydhaba waxayna degan yihiin hotel lagu magacaabo horyaal eh, ee magaalada baydhaba gaar ahaan eh, uu ku yaalo dhanka madaxtooyada arteeda guud ahaana eh, meeshaasin waxaa amniga sugaya ama ciidamo ka tirsan ama ciidan oo ka socda koonfur galbeed aysan dhaafi jirin xaruntaasi jagboyntiyo eh, fara badan oo ku yaala midow musharaxiinta ayaa degan sida madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan eh, sheekh aadan ugu dambeyn cabdi maalig markaad eegto baydhabo marka hore waxaan ogeyn in mucaaradku ay aada kaga cabanayeen in culays badan uu saarayo madaxweyne lafta gareen oo aysan aragtidooda dhiibi karin markaad eegto sida uu bilowday shirkan siyaasiyiintu ma leeyihiin galaangal badan oo ay aragtidooda dhiibtaan ama ka hadlaan sida ay wax u arkaan midooda musharaxiinta guud ahaantooda ee tusaale maalin dhaweyd waxay qabteen shir jaraa'id oo tusaale uu soo qaban qaabiyey mid kamid a ah midooda musharaxiinta oo baraawo kasoo jeeda markaasi ayaa la isku dayay xitaa in mar la baajiyo dilinkii dambe magaalada ayaa lagu qaban rabay oo hotelkaasi ay deganaayeen eh, balse dadaal dheer kadib ciidamada artemis ayaa ku guuleystay in shirkaasi eh, ay qabtaan oo ay ka qayb qaataan shirkaasi uu dhaco eh, laakiin ka hor saacado ka hor iyo waxaa diiday ciidamo kasoo horjeeda oo taabaxsan maamulka koonfur galbeed oo cabdixasiis hogaamiya hadda oo talada hayo wariye cabdimaalig oo baydhabo ku sugan ayuu ahaa arrimaha koonfur galbeed ayaan weli ku guda jirnaaye haddaba xal ma laga gaari karaa wejiga labaad shirka dib heshiisiinta koonfur galbeed oo la filayo inuu daha furo madaxweyne xasan sheikh xubnaha siyaasiyiintusama aqbali doonan in cabdicisi lafta gareen uu markan sanadkiisa uu ku darsado uu xafiiska sii joogo waxaan su-aalaha kuwa kuwo kala weydiiyey xildhibaan hore maxamed cumar dalxa bismillaahi raxmaan raxiim marka hore kulmiyaad iyo ixtiraamaya ah, cabdicasiis adiga iyo aad dadka soomaaliyeed ina dhegeysanaayo meel kasta ay joogaan ama dalka gudigiisa ama dibadiisaba waxaana idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu qabla kulla shay baydhabo marka xiga kollay dib u heshiisiin horey loogu baaqay ee madaxweynahana uu furay uga share ee ay dilay baydhabo weji hore iyo weji labaad maaragtay barnaamijkooda uu ku socon doono ayaa la qorsheeyey hase yeeshee ka qaybgalka kii hore odayaal ayay ahaayeen waxa hadda kollay u badnaa oo siyaasiyiin markaa oo ayagana in door ah oo intii badanaa inta qaylada maaragtay marka ayagana baydhabo ka soo yeertay ee hormuud ka ahayd sidii hadda hawshooda ay ku dhammaatay ee wejiga koowaadna hadda kolayba go-aanada ay soo saareen aniga hadda ma maqal iyo waxaa facebook one oo hadda lagu soo gebagabeeyey iyadoo robram eh, yarna markaas soo dhex galay ee haddana odayaal iyo xal laga gaadhayna waa ogaa haddana ajandaha ee siyaasadeed marka la yidhaahdo eebar labaad oo feertuu ah ama wejigii labaad ee madaxweynaha mar kale jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud haddana inuu furo haddana ay tahay sida lagu madalsan yahay dambeyahayba marka ama siyaasada marka hadda la yidhaahdo kolley waxay ahaan doontaa mid iyadana ajandayaasheeda iyo waxa looga hadlayo in loo dhammaado mar weliba haddii arrintu ay tahay koonfur galbeed marka laga hadlaayo oo ay ka qayb galaan koonfur galbeed ragga siyaasadaha ee isdiidan ee ka jira ee inta hadda keliya ee mar weliba xoogga la saarayo marka laga yimaado in kale oo aanan qaylinaynin oo aanan idaacaduhu iyo miidiyaha iyo inta fara badan ee ayaga aan doodooda badi ee aan soo bandhigin laakiinna wixii tabasho ah ee iyada la xidhiirta siyaasad ama bulsho ama amni hadba waxay markaleti ee ka dhexeeyaan reer koonfur galbeed in lagaga wada hadlo madal si guud ahaan ayaa la filayaa ama laga rajaynayaa wejiga koowaad waa inta badan guulu kusoo dhammaaday sida hogaanka koonfur galbeed sheegeen waxaa xal gaaray shaqaaqooyinkii disembar ka dhacay magaalada baydhabo oo isirtaaseen yaro kooban oo xubnaha dhex martay oo khasaaro sababtay marka wejiga labaad waxaa la filayaa in ajenduhu noqdo in laga hadlo arimaha siyaasada political agenda uuna noqon doono arrimaha laga hadlaya sida markaa muddokororsiga lafta garan samaystay sida laga yeelayo iyo in mucaaradku aqbali doonan iyo in kale marka arintaa maxaad leedahay xal waa laga gaari karaa eh, cabdicasiis horta waxaa la isku haystaa eh, mucaaradnimada waxa la yidhaahdo micno ahaan soomaalida mucaaradka inta keliya ee eedhisaa oo ayaga wax doon ah in la qanciyo keliya ayay waxay u taqaanaa xal laakiinna waxa kale ee hoos yaalla ee u baahan si aanan berina afar kale shan kale toban kale ayagana intay kacaan oo iyagana aanan u bilaabin mucaaradnimo waa in laga sii karaa shabeellaha hoose ayaa gobol ahaan aniga aan ka soo jeedaa laba iyo toban broblemo ayay kala wataan dadka keliya ee ku nool gobolkaasi koonfur galbeed ka qaybgalkoodana waxaad moodaa inuu very limited uu yahay oo aad u maarata waxa diran yahay markii la yidhaahdo ha laga soo qaybgalo in yar oo maaragtay oo dhabarka taabasho ah ayaa gobolka oo dhan ayada maaragtay laga mooda in laga aqoonsado inta kalena ayagana ay aamusan yihiin ayagana dhinac kale ayagana maaragtay ayaga wax u wadaan oo aan gudahooda lafsarkooda u baahan waxa dhabta ka jira in la ogaado siyaasadaha isdiidan ee ka jira keliya marka lasoo qaado uma gobolka shabeellaha mare ha yeeshee koonfur galbeed saddex gobol bay ka kooban tahay baay iyo bakool reer shabeellaha hoose waxay aaminsan yihiin in mar waliba mudnaanta ay islahaynsiiyaan dadka ka soo jeeda baay iyo bakool taana micnaheeda waxay meesha ku farinayaan digir iyo mirifle keliya ayaa noqonaya had iyo jeer wax ayaga la kala celcelinayo waxa mar weliba ishaysta waxaa mar weliba eh, iyaga sid bursiino ay ku dugmayaan in dhexdooda maanta ayaga mar weliba khilaafka uu ka dhex taagan yahay dagaalana ka oogmayaan balse inta kale aanan aamusnaanta iyo nidaam jacaylka iyo dhibaatada ee bad ee ayaga ku sabridda inay ku noqdeen dad aanan la tirsan ama suul fara kama tirsan ay noqdeen taana waa dhibaato kale oo ayadana in hoos loo eego u baahan aanan berina aanan qaylo kale haddana intay ka bilaabato ama digil iyo mirifle dhexdooda ama digil oo dhinac ka ah oo dhinac ah soomaalida kale ee ku nool aan labadaasi ahayn ee koonfur galbeed ka tirsanne ayagana aanan la soo bixin ajanda kale marka arrimuhu taasaan ka digaya oo aan mar weliban annaga cabashada jirta in waxay u qaylinaysaa muddo kororsiimo oo keliya ayay ka kooban tahay wax ayagay qabaan ama their political agenda in the only waa extension of one year oo loo sameeyey madaxweyne lafta gareen waa jiraan mudmadoobey siyaasadeed arrimo kale tabashooyin badan oo iska jiraan laakiin hadda sida muuqata oo dadku arkayaan inta badan waxaa hadda laisku haysta un waa hogaanka koonfur galbeed iyo extensionka mudkororsiga soo marka waxaan eegayna waa in yacni mudakororsiga uu samaystay cabdicilafta gareen weli ay diidan yihiin xubno marka kursi doona inay yihiin xubno mucaarida sheeganayna inaysan ku qanacsanin in muddo hal sana u kordhisto cabdicilafta gareen oo doorasho la aado doorashay marka ayagu dalbanayaan marka arrintaa miyuna xalka ku jirin cabdicasiis yaa u kordhiyey waa daquation meesha yaallo waxawaaye cabdicasiis yaa u kordhiyey oo yaa yacni eh, ma jiraan maamul goboleedyo kale oo ayaga kororsiimo taasoo kale loo sameeyey oo dooday ka taagantahay ma jirtaa waa markaan political analyze aan samaynayno waa in qaranka oo dhan wax ka socdo oo dhan isku sii maartay ee loo fiiriyaa aragtida taagan cabdicasiis ha loo kordhiyo yaa u kordhiyey waa ognahay golaha wakiilada ka ah koonfur galbeed dadka ay ku matalayaan saddexdaasi maamul goboleed ragga ee ayaga sharciyadeeda gacanta ku haya ayaa u kordhiyey horta waa in laga bilaabo awood ma u leeyihiin mise awooduma laha haddii ay awood ay u leeyihiin ninkaas qaab sharciya oo balaha wakiilada ee ayaga ee koonfur galbeed u matala ayaa u kordhiyeen halkiisii sanaha loo xalaalayo haddii aanan sharci ahayn awood aynan ulahaynne waa wax kale marka jiraan dad kale oo asiga sida cabdixasiis oo kale oo ayagana kolortimo haysta oo ayaga meeshaasi maamul goboleedyada kale ka tirsan oo iyadana dooday ka taagan tahay hadday dooday ka taagan tahay iskusi ha loo wada dumaata eego oo ajandayaashu ayaanan noqonin mid midna maamul goboleed keliya ku kooban waa in la baahiyaa oo la ballaariyaa oo koonfur galbeed u gaadhaa oo gaaraa maaragtay jubbaland maaragtay looga hadlaa waa in looga hadlaa hirshabelle looga hadlaa waa in galmudug looga hadlaa waa in puntland looga hadlaa laakiin haddii la yidhahdo maamul goboleed keliya un halagu koobo hadda berrinima mid kale haddana ayaa loo socdaayoo la rabaa mise qof keliya ayaa lagu beegsanaya eh, ilaa eegale kisashinka oo darada ah ee mudkororsiga ay xubnaha hogaamiyaasha dowlad goboleedyadu waa damac siyaasiya marka hadii la aqbalo soo kama dhigna micnaheedu in dalka loo jideeyay nidaam sharci darro ah oo markaa xataa ay dhici karto in madaxdii federaalka iyaga laftirkooda iyana uu markaa galo eh, rabitaan ah inay muddokororsi iyana samaystaan wixii dalka qarribay oo hogaankii hore ee dalkan ay ugu guuldaraysteen in doorashadu ay saga daba jiidanto muddo laba sana ah abdi casiis hadaanan doorashadii ee eh, sanadkani dhacday sida ayaga ay wax u maamuleen maamul goboleedyada waa la wada ogyahay haddaanan gunta hoose laga soo daaweynin ee arrimaha ee socda ee anaga keliya kursi madaxweyne un mar weliba wax laga hadlaayo lagu soo koobo waxaan u malaynayaa hari mayso utunta wayna jiraysaa mana laga baadsan doono mar weliba inay muran iyo isqabqabsi uu jiro marka ugu horreysa sharciyada yaa iskale war baarlamaankii weynaa sharciyadiisi lama raacin kuwa maamul goboleedyadan ay hoos wax allaala waxii ajandayaal ee lagu talaya tacabeelayay waxii habraacyo la samaynayay waxii guddiyo la samaynayay dhammaan inta layska laabay meel layska dhigtay ayaa qof wax waxuu doono ayuu sameeyey ninkii la rabana waa la keenay golaha maaragtay ninkii ee la diidan yahayne oo ayagoo ay dadkiisa rabaan maamul goboleed siday doonaan bay ka yeelaan oo banaanka ay siyaasadda ka dhigaan awooddaasay leeyihiin oo ka ballaaran in kursiga keliya la tago nin walbana wuxuu rabaa taasi si lamid a ah markuu tago inuu sameeyo oo asagana u ama aar goosto ama asagana kii asagana beri u rabo uu keeno kii asaga uu diidan yahay ee qof ahaan uu necab yahayne asagoo xaq u leh muwaadin ah ee asaga dadkiisa inuu ka helo codka xaq ugu leeyahay in dad kale loo sameeyo ee isla astaan kale ee meesha lala yimaado guddiyo oo la maamulanayo oo ayaga aan awood lahayn iyo wax aanan dalka iyo dadka ee aanan sharci ahaan ee aanan horeyna loo soo saarin oo aanan ka jirin inuu ka dhaqangelayo marka micnuhu ma ay boogta qoray laga dhaqeeyo oo la yidhaahdo ninka meesha madaxweynaha bedelaynaa keliya in laga fakiro or ajendaha haddii laga hadlayo ee siyaasad ay tahay wixii siyaasad xumo ee ka dhacay waa laisla wada ogyahay maamul goboleedyada ha loo helo xal waaro ee si berida muwaadinka soomaaliyeed ee asliga xaqa u leh inuu wax doorto ama in la doorto halaga shaqeeyo aniga qof yaanan loo shaqaynin ama laga shaqaynin ugu dambeyn xalka koonfur galbeed muxuu ku jiraa ka khibrad ahaantaada ka aqoonyahan ahaan ka xildhibaan ahaan ka mas-uul ahaan ummada soomaaliyeed guud ahaan waxay maanta u wada baahan tahay meeshaa tagti laga wada siman yahay waa la kala daran yahay cadaalad inay helaan dadka wadan cadaalad ba-an raali laga ahayn in lagu dhaqmo weligiisana xal lagama gaaray inta cadaalad darro ay jirto war dadka in loo kala cadaalad falo nin walba waxa uu mudan yahay iyo uu leeya iyo waxa uu asaga uu qalmay waxa uu istaahilo waxa uu ummadiisa uu ka gooyo rabitaankana waa inuu shaqeeyayo ummadda ee shacabka ma aha ay rabitaanka qofka meesha jooga siduu doono asaga keliya wax uu maartay meesha ay ka fiirsanayo dantiisa gaarka in la eego meeshaan waxay u baahan tahay in general soomaaliya marka laga yimaado maamul goboleedyadu horse marka u horeyso xuquuqda siyaasadeed xuquuqda bulshadeed xuquuqda amniyeed inay maartay iyo mid dhaqan dhaqaale inay noqdaan dad ka wada timan brofeor maxamed cumar dalxa oo kamid ahaa xildhibaanadii baarlamaankii tobanaad ee soomaaliya ayuu ahaa markaan ka wareysanaya arrimaha ku aadan shirka koonfur galbeed la filaya inuu ka furmo wejigiisa labaad ee looga hadli doono arrimaha siyaasadda iyadoo wejigii koowaad la sheegay inta badan laisku fahmay in laga heshiiyo madmadowgii iyo shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay barnaamijka ogaalaad degeysanaysaan idaacadda kulmiina waad nagala socotaan dhegeystayaal welihi barnaamij wala dhegeysanaysaan idaacada kulmi inaad nagala socotaan dhegeystayaal markan hirshabeel haddaan eegno waxay sheegeen inuu gabagaba marayo wejiga koowaad dagaalka dhanka al-shabaab sidoo kalena dhowaan ay bilaabi doonaan wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab lagana bilaabi doono qeybaha galbeedka gobolka hiiraan wasiirka amniga hirshabeelle maxamed kheyre ayaa warbaahinta u sheegay in dhowaan ay markaa diyaar u yihiin in la bilaabo guruf dagaal oo al-shabaab ka dhan oo laga bilaabayo galbeedka gobolka hiiraan Eh, sidaad la socotid webiga waxaa lagu jiraa waktigii eh, biyo la-aan ayuu yahay webiga wuu guray eh, baabuurta iyo gaadiidka iyo lugta wax alla wixii oo markuu webiga buuxu celin jiray hadda ma celin karaano sidaas darteed ayaa waxay keentay in ay ka soo gudbaan webiga webiga sidaad la socotay hiiraan meelo badan ayuu ka maraa dee ehm, meel kastoo webiga marana israel mister jitor awooddaasna hadda ma jirto laakiin waxay leenahay haddiisa meel walba webigii kasoo gudbaan oo ay isku dayaan inay ciidanka ama dadka deegaanka inay ka naafeeyaan inay ayaga ku jabaan meel walbana looga guuleysto meeshii dhibaatada gees isdhahayeen inay dhibaatadii ayaga ku laabato oo jab xoogan lagu gaarsiiyo iska kaashanayso oo ay hogaaminayso dowladda ciidanka dowladda federaalka iyo maxaa la yidhahdaa dowlad goboleedyada hadda hirshabelle iyo galmudug dagaalka wuxuu ahaa wejiga koowaad waxaa soo dhammaaday oo gabagaba maraya wejiga koowaad ee dagaalka oo ku socday bariga labada gobol ee hirshabeelle iyo galmudug maxaa la yidhaahdaa hadda bariga labada gobol ee hirshabelle dhammaan waa xor oo cadowga waa laga kiciyey waxaa dhiman dhul intaas ka weyn oo galbeedka dowladda hirshabelle dhulkaasoo isku xiro ilaa maxaa koonfur galbeed iyo deegaanada kaleta oo ku xareeraysan oo ka mid tahay eh, meelaha qaar xuduudda etoobiya eh, dhulkaasoo dhul aada u ballaaran ah cadowgana ilaa iyo jubbooyinka isaga soo gudbaan oo dhul u badan hood ah oo u baahan in aada loogu taxaduro loogu fikiro eh, wejiga labaad qorshihiisa wuu gabagabo eh, dowladda soomaaliyeed iyo eh, dowlad goboleedka hirshabelle iyo dhammaan saaxiibadooda kale oo caalamiga ah waa obereshka labaad oo loo diyaargaroobay wasiirka amniga maamulka hirshabelle ayuu haaw tilmaamay in wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab hirshabelle uu gabagabo ka yahay sidoo kalena dhowaana bilaabi doonaan wajiga labaad ee dagaalka al-shabaab lagana bilaabi doono qeybo ka mida ah gobolka hiiraan gaar ahaan galbeedka markan ukrein haddaan egnana hogaamiyaha ukrein valadimir zelenski waxa uu sheegay in marnaba aysan isdhiibi doonin ciidanka ukrein ee ka dagaalamaya magaalada bakhmut oo toddobaadii lasoo dhaafay dagaalo xoogan oo u dhexeeya ciidamada ruushka iyo kuwa ukrein ay ka socdeen wuxuu ku tilmaamay magaaladan inay tahay magaalo muhiim u ah dagaalka magaaladan waxay ku taalaa gobolka joneski waxaa in muddo ah ku dagaalamaya ciidamada ukrein iyo kuwa ruushka waxaana ciidamada ruushku isku dayayaan inay ka saaraan kana farmaroojiyaan ciidamada ukrein oo markan u muuqda kuwa ku fara adeegaya duqeymo xoogan ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday ma jiro qof markaa hareereen kara bakhmuud waxaan dagaalami doonaa inta aan awoodno iyo sida aan u awoodno ayuu yidhi valadimir zelenski oo ka hadlayay telefishinka dowladda sidoo kale wuxuu tilmaamay in hogaamiyaasha reer yurub ama reer galbeedka iyo midooda yurubba looga baahan yahay inay taageeraan yukrain si ay kaga guuleysato xubnaha militariga ruushka oo u muuqda kuwo markaa iyagu weli aan ka sabrin dadaalkooda ku aadan in markaa ay qabsadaan qeybaha kale ee yukrain haddii aynu helno hubkaaynu u baahannahay ay ku jiraan gantaalada ridada dheer iyo sidoo kale taangiyada waxay ku khasbanaan doonaan ciidamada ruushku in markaa aynu ka adkaano waxaynu bilaabi doonaa fursad kale oo aynu ku raadin doono dhulka naga maqan ayuu hadalkiisa ku daray valadimir zelenski hogaamiyaha waddanka ukrain xukuumadda ruushiya waxay sheegtay in ciidamadeedu ay markaa hareereeyeen magaalada bakhmuud ayna doonayaan markaa ay gacanta ku dhigaan iyadoo oo weli lasoo warinayo in ciidamada ukrein ay iyagana iska caabin sameynayaan duqeymo xoogan ayaana magaalada weli ka socda hogaamiyaha ukrein master zelenski waxa uu mar kale u baaqay xubnaha reer galbeedku inay soo dedejiyaan taageerada milatari ee ukrein la siinayo hogaamiyaha mareykanka jo biden iyo xubnaha reer galbeedka iyo midooda yurub waxay sheegeen in dhowaan taageero militari oo dheeraada la siin doono xukuumadda ukraine si ay isaga caabiso dagaalka kaga imaanaya militariga ruushka dagaalka uu u muuqday in markan uu muddo sanada galay weli ma jiro wax natiijo badan oo ay ka gaareen xubnaha dagaalamaya marka laga soo tago barakaca malaayiin ruux oo ukrainiyaana dhimashada kumanaan kun oo ruux burburka kaabayaasha dhaqaalaha yukrain iyo inuu si guud dagaalkani u saameeyey dhaqaalihii dunida maadaama inta badan dalalkani ahaayeen dalal wax kusoo kordhinaya dunida wax soo saarna lahaa waxaana dagaalkani uu saameyn guud ku yeeshay dalalka soo koraya dhaqaalahooda iyo qaar ka mid a ah dalalka afrika barnaamijka waalaad degeysanaysaan idaacadda kulmiina waad nagala socotaan saaxiibayaal weli barnaamijka ogaana dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaale markan mareykanka haddaan eegnana mareykanka waxaa shaqada laga eriyey xubno booliiska kamid ah ee wadankaasi waxaa lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dilka loo geystay nin madow ahaa oo lagu magacaabo tyre nicholas oo sagaalatan sano jir ahaa kaasi oo markaa ay dileen sida la sheegay xubno kamid ah booliiska dalka mareykanka preston hevel ayaa isagu markaa kamid ah xubnaha ka shaqeynayay koonfurta dalka mareykanka waxa uu markaa booliska kamid ah kana shaqeynayay magaaladaasi tan iyo sanadii laba kun iyo sideed lagu eedeeyey inuu markan caqabad ku noqday sidoo kale wada shaqeynta booliska dhexdooda inuu jabiyey sharciyadii booliska iyo ilaalinta xuquuqul aadanaha arrintan ay keentay in markaa uu sameeyo gudbinta xogo qaldan oo ku salaysan kuwa markaa aan sax ahayn sharciyadana khilaafaya kuwa oo jebiyey shuruucdii u yaala dalka isticmaalka hubka ay isticmaalayaan xubnaha boolisku sifo sharci darra ah waxaana arrinta ay keentay in ugu dambeyn shaqada laga eriyo lagana saaro xubinimada booliska sidoo kale waxaa shaqada laga eriyey shan xubnood oo kale oo kamid ah ciidamada booliska waxaa lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen dilka loo geystay master nicholas oo ahaa sagaalaad sano jir madow ah kana mid a madowda mareykanka ku nool waxaynu u badan tahay in xubnahani ay yihiin kuwo ku xadgudbay sharciyadii booliska si gaar ah waxa uu markaan shaqadiisa sii wadan doona xubnaha ka shaqeeya ee booliska baaritaano ayaa la sameyn doonaa si markaa loo ogaado in haddii ay jiraan xubno kale oo ku lugla arrintan ayuu yiri lee gerald oo isagoo ah qareen matalayay xubnaha booliska qaarkood oo la hadlay wakaalada wararka ee rogers jenaraalku waxa uu beeniyey warar kale oo jira oo sheegaya in xubnahani ay wajahi karaan in lagu qaado dembiyo dagaal ama dembiyo iyo khaladaad ay galeen arrintaana ay keeni karto in gebi ahaanba laga saaro xubinimada booliska master nicholas waxa uu sheegay dilka markaa nicolas loo geystay waxay booliisku ku sheegeen inuu ahaa mid ay sameeyeen xubno booliska kamid ah waxa uu dhacay toddobadii january waxaana lagu eedeeyey in xubnaha boolisku ay si qaldan u isticmaaleen dilka ninkan loo geystay sidoo kale xubno kale oo kamid ah booliska ayaa aaminsan in loo baahan yahay in la xakameeyo ciidamada booliska ee isticmaalaya rasaasta iyadoo aysan ku isticmaalin sifo sharci ah madaxweyne ku-xigeenka wadanka mareykanka kamala harris haweeneeda lagu magacaabo ayaa ka qeyb gashay markaa waxaa loo sameeyey ama baroordiiq iyo xus loo sameeyey ninkan madowga ah ay dileen ciidamada booliska inta badan mareykanka waxaa ka dhaca dilal loo geysto eh, xubnaha dadka madowga ah ee mareykanka ku nool waxay u badan tahay in arintan ay ku saleysan tahay raashiisamka wax loo yaqaana ama cunsuriyad inta badanna dalka mareykanka iyo arrintan ka dhacda mareykanku waxay tilmaamaan inay wax ka qabanayaan xubnaha garsoorka iyo xeralintu haddana waxaa muuqata in weli halkoodii ay kasii soconayaan dilalkan kamaala harris oo warbaahinta la hadashay waxa ay sheegtay in xukuumadda washington looga baahan yahay in la fuliyo sharciyada iyo sidoo kale cawaaqibxumada ka dhalanaysa dadkan isticmaalaya sharciyadii dowladda kuna dulminaya kuna dhibaateynaya xubnaha wadanka mareykanka dadka ku nool ee muwaadiniinta ah intooda badan ah dadka madowga ah oo iyagu inta badan la kulma cadaalad darada mayanmar haddaan eegna markaana xukuumadda mayanmar ee milatarigu waxa ay soo rogeen in la kordhiyo waqtiga dalka uu ku jirayo wax loo yaqaano marshallow ama xaaladda deg deg ah oo ay soo rogeen xubnaha milatariga waxay arrintaas sheegeen inay tahay in laga hortagayo in lagu eedeeyo xubnaha qaar ee dalka ama dadka warbaahinta ka shaqeeya inay gudbiyaan xogo qaldan kana gudbiyaan dowladda waxa ay dowladdu sheegtay in markaa loo baahan yahay in la ilaaliyo xubnaha ka shaqeeya warbaahinta laga warqabo la xadido xogaha ay gudbinayaan si markaa aysan ugu dhiiran inay gudbiyaan xogo qaldan waxaa warbaahinta la hadlay mid ka mid ah xubnaha milatariga mayanmar wuxuu sheegay in milatarigu ay ka go-an tahay in la xakameeyo warbaahinta oo ay tilmaameen inay tahay caqabad ku horgudban shaqadii ay qaban lahaayeen xukuumadda milatariga mayanmar waxay sheegeen sharcigan inuu xadidi doono in xubnaha warbaahinta ka shaqeeya iyo xubnaha kale ay markaa gudbin karaan xogo qaldan ciddii lagu heran arinta waxay sheegeen inay ka qaadi doonaan tallaabo hadii ay dhacdo in markaa la helo xogo ay gudbiyeen ama khaladaad ay ka galaan dhanka milatariga milatariga mayanmar ayaa markaan u muuqday inay markaa doonayaan inay aamusiyaan warbaahinta gudaha mayanmar oo iyadu inta badan wax ka qori jirtay tacadiyada ay geysanayaan xubnaha milatariga loona geysanayo dadka rayidka ah markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalheynta afar iyo labaatankii saacay u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan xubinta sheekooyinkii maqaalada lagu daawaco isla baraha bulshada xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahim cali iyo deeqa maxamuud maxamed waa maasantahay deeqaayo waxaynu ku bilaabanaa hadalheynta afar labaatanka saac muddooyinkii ugu dambeysay aadka loo hadalhayay dhankii ciyaaraha aynu eegeynaaye suuqa kala iibsiga waxaynu ognahay in kooxda kubadda cagta chelsea lacag ka badan saddex boqol oo milyan markaasi ay ku bixiyeen iyadoona xalay taaka loo dhigay kooxda kubadda fulham ayaa taaka u dhigtay iyadoona taageerayaasha kooxda kubadda chelsea durba hadda ay dareemayaan in garaham botter yahay macalin markaasi la ciirin karayo maadaama ciyaartooydiisii eh, dabcan loo keenay ku shaqaysan la yahay sida hadalhaynta ugu badan eh, dabcan dadka chelsea taageera ay laakiin garaham botter wuxuu u baahaya in la siiyo iyadoona koox kubada cagta chelsea eh, dabcan laleeyahay waxa ay markaasi dabcan xalay ay ahaayeen kuwa aad u khatar badan inkastoo eh, weeryahaanadooda sida ciyaaryahanka tirahdo mudrigi iyo weliba sida havertis iyo weliba ay ku guuldareyseen in xalay shabaqa kooxda kubadda cagta fulham ay soo taabtaan marka chelsea xalay taa kayaa loo dhigita inaan ka dhigan in weli kaalinta sagaalaada horyaalka premier league ku jiraan marka xaaladda way sii xumaanaysa waxaa macquul ah in garham boter gebyahanba shaqada laga ceeliyo sida iminkan baahdalaheynta ugu badan ay tahayba waayahay waxaynu eegeynaa ciyaaraha maanta jira waxaa jira ciyaaro aad aad u xiso badan iyadoona kooxda kubadda cagta arsenal ay booqan doonto garoonka everton saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqa ah ciyaaro ayaa halkaa ka dhici doonta kooxda kubadda cagta ganars konton dhibcood ay ku hogaaminayaan horyaalka brimier leaga waxayna doonayaan inay markaas guul gaaraan oo ay markaasi dabcan guulashooda ay sii wadaan maadaama sanadkan ay doonayaan inay soo afjaraan markaa ugu dambeysay koobka horyaalnimada ee ingiriiska marka arsenal waynu arki doonaa iyadoona ciyaaryahaanka cusube gorgino la saadaalinayo kulanka kusoo bilaaban karayo waaka waa kulamada jira weyaan iyadoona koox kubada cagta manchester united garoonka old trafford crystal palace ku qaabili doonto man united labadii kun ugu dambeysay garoonkan ay ku ciyaaraysa waa ay badinaysay eh, sidoo kaleeto kooxda kubada cagta liverpool lixda maqrinimo waxay markaas booqan doonta garoonka wolfis oo garoonkaasi ay ku ciyaari karayaan iyadoona eh, dabcan kulamada ugu xiisaha badan ay jiraan liig onka b g waxay la ciyaari doontaa kooxda kubada cagta tolos waa kulamada xiisaha badan weeyaan iyadoona hadaleynta ugu badan ay tahay kulamada maanta jira hadaleynta ciyaaraha aynu intaa kusoo gabagabeynaynaa ee saaxibada markan dhanka iyo weliba qormooyinka waayahay cabdirashiidow waa mahadsan tahay qormada ugu horeysa dhankeyga waxa ay ku bilaabatay waxa aan murugoodaa marka aan xiiseeyo wakhti fiican oo idhaafay waxa aan murugoodaa marka aan xiiseeyo wakhti fiican oo idhaafay inuu iisoo noqdo waxa aan murugoodaa marka aan xusuusto qof wanaagsan oo adduunyada kaga ambabaxay safar aan soo noqosho lahayn waxa aan murugoodaa marka aan muraayadda hor istaago oo aan ku sigto in aan isgaran waayo isbeddelka igu dhacay dartii waxa aan murugoodaa marka aan cod dheer oo qaylo dhaan ah u dirto cid ii jawaabtana aan waayo waxaan murugoodaa marka aan dareemo dulmi la igu hayo oo aan taag u haynin in aan naftayda ka difaaco waxaan murugoodaa marka aan jacayl dartii uga tunaasulo waxyaabo badan oo ay naftaydu u baahnayd waxaan murugoodaa marka ay duruufuhu igu qasbaan in aan mabaadiideyda qaarkood bedelo si ay noloshu u socoto ugu dambeyntiina qormadan ayaa lagu soo gabagabeeyey waxa aan murugoodaa marka aan dareemo inay igu hareereysan yihiin dad ay duruufuhu igu qasbayaan inaan la joogo ugu dambeyntii qurmada dhankeyga waxaa lagu bilaabay sida tan waa talooyin qiimo badan oo nebi maxamed salallahu caleyh wasalam oo inooga tegay waxaana leeyahay saddex qof ixtiraam macalinkaaga waalidkaaga iyo weliba dadka kaa waaweyn saddex sifo la imow iimaan wanaagsan camal wanaagsan iyo daacadnimo saddex iska xuray deen kibir iyo weliba khiyaano saddex ka adkow carabkaaga xanaaqa naftaada saddexna iska ilaali xanta dembiga masiirka saddexna raadi cilmiga akhlaaqda wanaagsan alle ka cabsiga saddexna xasuusnow dhimashada axsaanka lagu sameeyey iyo weliba waanada ayaa lagu soo gabayay qormadan waxaynu kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir xubintiina waa naga intaa saxbiyaal intii bandhig warbaahinta bulshada maqleysan oo qaybka ahayd barnaamijka ogaale markan israael iyo falastiin weli waxaa ka dhex tagan shaqaaqooyin ciidamada israael waxaay toogasho ku dileen qof shacaba oo falastiini oo markaa ku sugnaa daanta galbeed ee dhulka ay xooga ku haysato israel wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa arrintaa xaqiijisay waxaa lagu qeexay ciidamada israel dilka ay geysteen mid weli ka dhana xuquulisaanka ayna u muuqdaan in weli ay ku tacadinayaan dadka shacabka ee falastiiniyiinta cabdulaahi sami qalaweh oo ah lixdaan sano jir ayaa lagu dilay eh, qeybo kamida ah daanta galbeed ee cariga falastiin saac saaci lasoo dhaafay gaar ahaan koonfurta magaalada nablus qeyb ahaan xaafadaha magaalada ayuu dilkan ka dhacay waxaa arrintaa xaqiijiyay wasaaradda caafimaadka ee falastiin sidoo kale waxay sheegeen warbaahinta wadanka falastiin in ay u muuqdaan ciidamada israa'iil weli inay markaa ku dhiiran yihiin inay sii wadaan tacadiyada ka dhan ah dadka shacabka ee falastiiniyiinta aan waxba galabsan dhimashada master kalawle waxa ay ka dhigeysaa eh, markaa inuu noqon doono qofkii lix iyo soddonaad ee ciidamada israel ay toogtaan tan iyo bilowgii sanadkan oo uun markaa hal bil laga joogo waxaana muuqata in tacadiyada ka dhanka ah xuquulsaanka gaar ahaan dadka falastiiniyiinta ah, ay geysanayaan ciidamada israel inayiin kuwo sii kordhaya militariga israel oo qoraal soo saara waxay ku tilmaameen toogashada inay tahay mid ay markaa u geysteen xubin ay ku eedeeyeen inuu doonayay inuu soo aado ciidamada marka israel meel ay ku leeyihiin bartilmaameed ama saldhig arrintan ay keentay in ninkan markaa ay rasaas ku furaan ciidamada israa'iiliyiinta qaramada midoobay hay-addeeda xuqulinsaanka gaar ahaan madaxa hay-adda xuqulinsaanka folker jark waxaa ugu yeeray israa'iil inay joojiyaan tacadiyada ka dhan ah xuquuqul ay geysanayaan kana geysanayaan daanta galbeed iyo qeybaha kale ee dhulka magaalada barakeysan ee qudus oo u muuqdaan markan israa'iil kuwo markaa ku dhiiran inay dadka shacabkaha dhibaateeyaan madaxa qulisaanka qaramada midoobay folker jark ayaa sheegay in daanta galbeed iyo sidoo kale qeybaha kale ee magaalada qudusba ay ka socdaan tacadiyo ka dhana bani-aadanimada waxaa loogu yeeray israel inay ilaaliso sharciyada caalamiga ah iyo xuquuqul insaanka in marka aysan sameynin wax ka baxsan arrinta waxaa arrintaa lagu qeexay inay tahay mid ay u isticmaalaan ciidamada israa'il awood sheegasho iyo in dadka falastiiniyiinta ah markaan ay u muuqdaan kuwa lagu caburinayo rabitaankooda magaalooyin badan ayay ka wadaan israa'iil barakicin ay ka barakicinayaan dadka falastiiniyiinta iyadoo la doonayo in la deegaameeyo lana dejiyo dadka yuhuudda ah si markaa halkaa looga raro dadka falastiiniyiinta iska caabinaya iyaguna sameeyaan arrintaana waxa ay keentaa in inta badan ay rasaas ooda kaga qaadaan waxaana ay arintaa keentay in ay kororto tirada dadka rayidka ah ee ku dhimanaya qeybo kamida ah daanta galbeed ee xariga falastiin iyo magaalooyin kale waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay ay ciidamada israel kordhiyeen weerarada ay geysanayaan arrintan waxay caqabad ku noqotay marka la eego xasiloonida iyo sidoo kale nabadgelyada dadka reer falastiin oo awalba ku noolaa ama ku dulnoolaa eh, dulliga iyo sidoo kale carada ay ka qaadeen ciidamada israel oo u muuqda kuwa markaa u awood sheegasho iyo dhibaato ku haya dadka falastiiniyiinta jaamacadda carabta iyo ururada kale ee carbeed ama dalalka kale waxay u muuqdaan kuwa sheeda kore ka daawanaya dhibaatada lagu haya dadka falastiiniyiinta mana dhaafsiisanaa e, falcelintoodu cambaareen warqad lagu qoray iyo sidoo kale shir jaraa aan wax macno badan sameyn e, marka nigeria haddaan eegnana afartan qof ayaa la sheegay in lagu dilay iskahormaadyo ka dhacay qeybo kamid ah dalka nigeria gaar ahaan koonfurta gobolka katsina loo yaqaano waana dhimashadii ugu badneyd oo muddooyinkan ka dhacda ama ku dhintaan dad iska hormaadada ka dhacay qeybo kamid a ah dalka nigeria iyadoo dalka kasoo foor leedahay ama ay kusoo foor leedahay qabashada doorashooyinka madaxweynaha haysan baarlamanka katsina gobolka loo yaqaano afyeen u hadlay oo lagu magacaabo gambo isah ayaa warbaahinta u sheegay in xubno hubaysan oo gaangisa ay markaa weeraro ku qaadeen tuulooyin kamid ah iyo xaafado ku yaala gobolka katsina loo yaqaano waxaa kaloo la weeraray xarumaha ay degan yihiin ciidamada ama dowladaha hoose maamulku waxaana weeraradaasi ay sababeen dhimashada afartan ruux sida la wariyey waxaa la sheegay in ay ciidamadu markaa ka falceliyeen ammaanku weeraro ay qaadeen iyo howlgallo ayna ku dileen xubno badan oo kamid a ah maleeshiyaadka hubeysan ee weerarada soo qaaday waxay noqonaysaa in markan dalkan uu ku jiro weli qeybo kamid ah xasilooni darro amni arintaana waxay walaaca ku abuuri doontaa qabashada doorashooyinka madaxweyneha itan baarlamaanka oo la filayo in shan labaatanka februari ay dalka ka qabsoonto hogaamiyaha wadankaasi nigeria iyo xubno kale oo ku jira baarlamaanku waxay walaac ka muujinayaan in doorashada la carqaladeyn karo sidoo kale xubno mucaarida ayaa qaba in arintan ay laga golleeyahay in markaa lagu carqaladeeyo laguna dhibaateeyo arrimaha doorashooyinka dalka nigeria wadankan wuxuu la daalaadhacayaa dhibaato markaa ka dhalatay xubno islaamiyiinah oo markaa iyagu sheeganaya jihaadiyiin iyo sidoo kale maleeshiyaad kale oo hubeysan oo inta badan weeraro ka geysta ka mid ah dalalka nigeria barnaamijka ogaalaad degeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhageystayaal weli barnamijka oodhegeysanaysaan idaacadda kulmin ad nala socotaan dhegeystayaal markan brazil haddaan eegna waxaa laleeyahay waxaa quusay gujis markaa siday ama xambaara diyaaradaha waxaana markaa uu ku quusay qeybo mid a ah badda atlantic ocean loo yaqaano iyadoo ay jiraan walaac laga qabo in xubnaha maraakiibta qaar iyo gujisyada qaarba ay sidaan waxyaabaha sunta loo yaqaano oo markaa lagu wasaqeyn karo ama lagu sameyn karo badaha atlantiga waxaa la sheegay in qeybo kamid ah dalka brazil gaar ahaan xeebaha atlantiga loo yaqaano markaa ku quusay eh, markab laga leeyahay wadanka brazil kaasi oo markaa ku quusay badda atlantiga loo yaqaano waxaana markaa la aaminsan yahay in quusitaankan ay markaa xubnaha qaar ay u dhaleeceynayaan ama ku eedeynayaan xubno ku jira xukuumadda oo ay sheegayaan inay markaa gogol leeyihiin arrintaa in lagu sameeyo walaac lagu abuuro si markaa ay inay ka dambeeyaan xubnihii hore ee xafiiska joogay master jai bolsonero waxaa la aaminsan yahay in arintani ay tahay walaac laga qabo in guujisadan ama markabkan quusay uu sidi karo waxyaabo sunah lana doonayay markaa in lagu sameeyo badaha atlantiga madaxweynaha dhowaan la doortay ee waa louis inacio lula da silva oo isagoo xafiiska jooga uun muddo bil ah waxaa ugu baaqay xubnaha midigta fog ee uu horey u hogaaminayay master jai bolsonero oo xafiiska lagala wareegay inay iyagu ka shaqeynayaan qorshooyinka lagu waxyeeleynayo deegaamada iyo dhibaatooyinka kale ee sababi kara waxyaabaha isbeddelka cimilada markaana dhegeystayaal waxad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa lay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi mar dhow baa la doogiyo haddaan layga dacaroonin shacabkow allaha daayinkaa weydin darajayne isku duubmasaa waxaa tihiin ul iyo diirkeede midnimaa idiin danaheyaan laydin kala daadin digtoonaada cadowgiinnu waa daymo dheer yahaye dulduleella hoosaa jiree daaqadaha awta wargooyin ma diideen war hadday diidaan waxay ka helaan bay leeyihiin anina walibaa dheegi jiray iskuduubniba dadkayagow weli kaga baxdaa dadkayagow sharafda intiyo deeq iyo wanaag ku durduurataa war kalamaanay dhaliil waa ku daalnayay halkan duurkan joognaahe malaha waa u dooroontee ayaan dib loo noqonin cadaawahana sii didiya waa dabargo'oodii doraad diiranayda shalay diriicsanayda mantana ku dabarto damba ku run sheegte wargabooso waxaad ka tagta dayraa ruuxi qaadaba dayn baa u yaale weli digaashadaadiyo dowdhaafka badanba u soo xusuustee ha isdaaline sabire abdulaadiin waliba ku tabtay durdura geel baa ku jabaye damaacina waa hun dalkuna waa lamaa huraan dadkuna waa lamaa huraan aryamadeeyow adna waxaad ka tagtay weydnaan daareemine dadka kii dheergow daran ilaaliyo ilaaliyo nabee dibi socodna waysaga war cabdillow laftaad waxaad ka tagtay waa keli daanayste wadadaya madawba ma wax loo dulqaata war idinkanna waxaad ka tagteen nin isdiilay dankamalihiyeysitiri gam kan isdaga gaana yeelkiisay sitirigam dan la wada noqoyey sitirigam wargooyin anugu waxaan maqli jiray danka malahee taa dhaaf waa doqone haw jabin dad baa igu yidhaahdee war kalemaanay war mahaysiin afar askariyaa tiirka la geeya waxaana lagu helay inay askar kala dileen hadda ninkii wax dilay in la dila ilaahay amroo laysku eebi maa askar kaloo bajaajlay heshiishayna marna waa la sugaa in tiirka la keeno sababtoo ah maxkamaddu waxay ku xukuntay toogasho kuwii isbaarooyinka dadka ku dilayna qaarkood waa tii dilka lagu xukumo iyaguna waa soo socdaan marka abwaanguurna waa kii hore u yidhi diiwaanka ha laygu qoro dembiile mar baa la qaban wargu adigana tiirkay u soo socdaane in madaxweynuhu cafi karo sow arya adiga naftaada adiga ka daba qaylahaye ma waadan ogeyn madaxweynuhu inuu yidhi tiirka ha la geeyo cidda qof disha war calaa kulli xaal waxaa la yidhi cafis iyo kaars marsiba ruuxii eed galaa mudan wargooyin war ma haysaane jubbaland aan la hureeyey armadeeyo koonfur galbeeda baa la haystaaye jubbaland xaa kaaga jira guda warya walaasan lamasana jiraan jireelatin una jiriile eraana armadeeyo weli lixdii gobol miyay kaaga dhegan tahay aryaadhaha maday war mahaayo koonfur galbeed waa lagu heshiiye war cabdullaw heliis dheh aryaa lama hadlayna waa lagu heshiiye warkaan hayga dhex geline madaxweynahaaba ka qayb galayaa layidhi heshiiska xiritaanka koonfur galbeed higaaloday olaawta hiraatun oo kale waa geeka masurtoode hal iyin heliisiyo habryaru waysanaa wargooyin warkaa iga dhexgeline ilaa xarardheere waxaa la yidhi nimankii kale fakad bay ku jiraan qaar wayse soo dhiibeen baa la yidhi qaarna ayagoo fakanaya isla ayagii qabteen baa la yidhi kuwo badanoo fakaday iyo kuwa raacdaynayena xabadda ka dhex baa la yidhi marka war iyo dhammaantiis nimanka bartamaha soomaaliya waa ka soo dhammaan rabaan mar dhow qofka bini'aadamkaana markuu dhabarku u caafimaado ayuu lugaha iyo gacmaha ku oo ordaa marka hadday gobollada dhexe ka soo dhammaadaan gobollada koonfura daqiiqadba lagaga saari war kalemaanay waxaa la yidhi halgan baa la galay waayo badan loo hamuun qabaye xurnimay haweesteen shacbigii kana hujuubnaaye hididiilo kayrliya hadday guul higsanayaane har adiga cadaawuhu intuu ciidda gabal heesto hakadiyaan la gelin hawshu waa hillo nololeed halgan baa lagu jiraaye iminkaba hurdowtoos ya dheegi jari aryamadeeyow aniguna waxaan dheegi jiray sidii habar maaji hergaba ku dhaco hindhisaa qabateexaha cabdulow aduguna waxaad ka tagtay waa leey heelo waba leeyhaya sidii oday hankoolaan aligay hugmaaya war waxaad idinkoo dhammi ka tagteen hadhcad baan lumayo ka habaabay rugtoon la ii haybinaye war kalamaanay war ma haysiine wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin waxauu yidhi ictiraafkii waa helnayaa doorashadii dib baa loo dhigay miyuu yidhi wargoyin ma soomaaliya ay ku soo biireen war dad falan baa tihi waxna laydinma sheegi karee uu yidhi heersool waxaan u ogolnahay inay calanka soomaaliyu ay qaateen iska wataan garaadada iyo dadka la socdo calanka watana waannu soo dhowaynaynaa war kuwa xirka fiiriyowba xili jiray maxamed kaahine xaytaa calanka soomaaliya waa ogolnahay wargeelna waa galgashaa ragna weyskadiyaay han la yaabin war kale maana idinkaan war haynine madaxweynaha jabuuti wuxuu soo jeediyey inuu dhexdhexaadiyo somalilan iyo reer laascaanood hase yeeshee garaadadii waxay dhaheen maanta wax wada hadalaan nu gelayna haba yaraatee ma jirto muuse madaxa nagaga taagan yahayna dowladda federaalka inayna wada hadashiiso yeeli mayno jabuutina ka yeeli mayno igadna ka yeeli mayno xataa caalamka ka yeeli maynay dheheen war wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin wuxuu kalou yidhi ururo aan la aqoonaa soo galay laascaanood qaar ka mid ah waa ka shakisannahay war wasiirka gaadiidka somalilan oo gobolka sool ka soo jeedaa wuxuu yidhi shirka laascaanood ma aha mid loo dhan yahay macquulla ma aha inan yaroo baadiye ka yimi oo qori sitaa oo aan laascaanood deganayn durina kulahayn inuu amnigeeda khalkhalgeliyo war urur goboleedka igad waxay dhaheen sanadka waa gabagabada shabaab oo ewalba hadday dhaydkooda ogaayariska si dulqaa dhaxayn oo dhihi waaye war kuwaasu dhaydna ma ogayne markii dowladda soomaaliya ku dhaqaaqday ku dhiiradeen aryaadhaha warya dhammaantays bur iyo biyaa loo kala baxay samigay cabdullana waxa uu yidhi ow duurjoog iyo dadkii u kala dalleeceen duurjoog iyo daabjoog miyey dadkii u kala dalleeceen kulaha war cabdilow duurkii xitaa intay isku aamini waayeen bay godod qoteen war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi dowladda saddex sano herta miyuu war durba ma wakhti bilaabay wuxuu yidhi labadii kun iyo shantii baarlamaanka soomaaliya oo nairobi jooga ayaa isku dilay wadamada safka hore ha la keeno iyo la keeni maayo kuraasna isku garaacay maantana wadammadii safka hore ayaa muqdisho ku shiraya ayadoo lagu qanacsan yahay inay dagaalka wax ka galaan aryaadhaha wax walbo soomaalidu nabceed amba diidi jirtay shabaabaa ku dirqiyo oo ogolaysiiyey sababtoo ah lama kun iyo shantii berigii kuraasta leysku garaacaya wadammada safka hore ee la diidanay etoobiyay ahayd ciidanka etoobiyana ma soo galowna ahay ujeedku laakiin mugi furuq la arkaa waraabow kaleef naqdaahaa la yidhi mugi wax ka daran la arkay etoobiyay kaalay ee dagaalka nala galay maraysa war cabdullow waa salaamullaahi cala alxujaaj xaalka taaganuye xisaabtaas ninkii noo dhigo waxaa sidaa tahay xayse kuugu taal adina waa xididasiibkaaye war ciidamada itoobiya markay soomaaliya soo galeen ee lala diriray aakhirka iyagoo lugaynayo cagajiyaday muqdisho ka baxeen labadii kun hase yeeshee meeshii nabad laga sugaayey oo dadkii barakacay inay dib u soo laabtaan la sugaayey oo dawlad iyo nidaam la rajaynayey waxay noqotay itoobiyaan intii la dagaashay inay shabaab dilaan waxaana dhacday itoobiyaankii afarta sano intay ku dileen in ka badan inay bil gudaheed ku dilaan war intaasoo dhan waxaa ka dareen dembiyadii ciidankii itoobiya galeen markii lagu xisaabtami lahaayoo laysku dacwaynahay ka daranaa dig soo tiri marka soomaalida dhibaatada haysatay soddonkii sanee lasoo dhaafay waxay tahay dembi dembi ku dhaq calaa kulli xaal wixii dhaca dhaceen soona naqamayaana waxaa la yidhi wax teegaayla ma tiigsaade timaadaada la toosiya wax tegaayla ma tiigsaade timaadaada la toosiya xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo ahayd barnaamijkii ogaal kala socoteen keenan guud ahaanna waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo beerada ila socodsiinaya cabdiraxmaan keysaafir sameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo dhulkiyo waayeelka jaqabsada jirida habeenkii wixii jiidha waaga jinnigu xanuuna ku ducadaa jirti meelsaana jitambay kugeynaysaa ama jariyo buude qalbiganaa barbaa jira intay ku hor jawaynaysaa wala kugu jaway